yakhtalif calaa tasaarifi alkalaami almu'talif walaysa ma ahaanin lilicraabi icraabka uma ahaanin fii maa shay dhexdii qad qusira la gaabiyey oo min al asaamii ismiyaal ka mid aha atharun raad muuqda uma ahanin idaa dukira markii la sheego mithaaluhu kaa mithaalkiisu yaxyaa weeye wa muusaa weeye walcasaa weeye aw ka raxaa weeye aw weeye aw xasaa weeye fa tan amhiladan aakhiruhaa aakhirkeedu laa yakhtalifu isma khilaafayo fi xaalati alrafci fi xaalati aljar fi xaalati alnasb isma khilaafahayo calaa tasaariifi alkalaami hadalka sarsarfoonkiisa hadalkii almu'talifi ee isu dunmayey taxmahayey murakabka ahaa in la isu geeyey waxaynu ku soo jiray kitaabkii mulxat اlicraab waxaan ku soo jirray dhexdiisa baabulicraab baan ku soo jirray waxaynu soo barannay icraabku inuu yahay afar afartaasi inay tahay rafco iyo nasbo iyo jar iyo jasmo afartaa inuu yahay baan soo barannay icraabku icraab waa afartaa kolkii la ayaa musanifku waxa daba dhigay laba baab oo kal mustahnaati oo kaleeto ah wixii ka dambay mustahna saxa noqon laakiin baabkan iyo baabkii ka horreeyey kal mustahnaati oo kale baa loo yaqaanaa liannahu waxa la icraabaya waa xarako laakiin icraabkaa ku qadaran iraabka ayaa ku qadaran wixii ka bilowda meesha oo ka dambayna wuxuu noqon doonaa mustahna sax ah oo waxaan la icraabaynin xarako ee la icraabayo xuruuf la icraabayo buu noqon doonaa musanifku marka wuxuu yidhi icraabka uma ahaanin ismiga ismi walba oo la gaabiyey maqsuur ah oo laga gaabiyey in la icraabo icraabka o dhan baaba loo diidayba maqsuur buu noqday waa maxbuus oo asmaada kamida nooc walba u yahay al ha wato yuusan wada nin calam ha ahaado yuusan ahaan nin nakira ha ahaado asalkiisu wow ha ahaado alif ha ahaado laakiin ismiga laabudda waa inay hadda alifi ugu dambayso nooc walba ismiguu yahay miaalkiisu wuxuu ku yidhi waa yaxyaa muusa casa raxa xayaa xasa mihaaladaa kolkuu soo sheegay baa wuxuu yidhi fa haadihi aakhiruhaa laa yakhtalif asmaadan aan kuu soo sheegay aakhirkeeduu isma khilaafa goorma calaa tasaarifi lkalaami lmu'talif icraabka markaynu soo baranayna waxaynu nidhi icraabka waxaa la yidhaahdaa haddii la yidhaahdo waa lafdiga macnawi labadaba tayiirun taghyiiru axwaali awaakhir اlkelim calaamada basri soo garan maxaa bedelaya akhirka likhtilaafi alcawaamil adaakhilati soo ma ahayn caamil kasta oo gala ismiga maqsuur waxba kama bedeli kara akhirkiisa sidaa unbuu ahaanhayaa lafdigu saasuu ahaanaya ismi maqsuur marka maxaa la dhahaa ilaan hore waxaynuu soo baranay ismi manquus meel ku kala xidh ismi maqsuur iyo ismi manquus midna yaaba ugu dambaysa midna alif maqsuur waxaa loo yidhi baynu nidhi ciraabkii saddexda ahaa baan laba loo ogolayn laakiin mid waa loo ogol yahay nasbaha waa loo ogol yahay laakiin jar iyo rafco midna looma ogolo baynu nidhi o manquusow marka maxaa tahay adugu maqsuurow is maqsuur maqsuurku waa maxbuus oo ay icraabkii oo dhan baaba loo diidayba gebigiisaba kama daahiro maxaa tahay marka is maqsuurow kullu ismin aakhiruhu alifun laazima waa maqsuur kana dhib yar ismi walba oo aakhirkiisa alifi ay ugu dambayso aliftaasina laazime ay tahay maxaa loo yaqaanaa ismiga maqsuur kolkaad icraabayso rafca iyo nasbe iyo jar iyo jasme soo ahayn muxuu ahaayey nasbo aakhiruhu laa yakhtalif sababtu waa maxay aakhiruhu laa yakhtalif baa la yidhi xataa qabla aakhirihi la yakhtalif qabla akhirka xarakada saaran isma bedelayso waxa ugu dambeeya horta alif muu noqonayaa ko alifna waxa ka horreya muxuu noqonayaa fadxa buu noqonayaa jira wax lawaazim la yidhaahdo oo aan u baahnayn in lagu sheega baa jira ko maxaa matelanba mithaal ka mida muusa ciisa yaxya casa raxa muusaa waan garanay waa magac ciisana waan garanay waa magac yaxyaa waan garanay waa magac casaana waan garanay waa ul raxaa waa maxay raxana waa somalia horta maxaa la yidhahdaa baalkan baalkan wax lagu shiido maxaa la yidhaahdaa <laughs> wila annaga la yidhahda somaaliga dhulkaas wile laakiin ruxuhu waa wax walba oo wax lagu shiido macsarada kolkai awrta lagu shiidaya bahalkan lagu wareejiyo weeyaan waa bimacnaa mishiimada mishiinka kolkuu wax ridqayo burburinaayo aalatulmadqiga bahalkaa wareegayabaa raxaa la yidhaahdaa lianna wuu wareegahayaa dhagaxaas ka dhagaxa wil dhagax wila la yidhahda waa kaan ka hadlay kaasi lakin dhagax keliya ma noqon kara dhagax buu noqon karaa mashiinku noqon karaa waa wax kastuna waa bahalka wareega wey waa wax lagu ridqa wey kaasaa raxa la yidhaahdaa ko waxaa kaleeto xayaa waa maxay xayaa xishood maa hadda waa roobka roobka aan badnayn baa xayaa la yidhaahdaa liannahu roobku dhulkii dhintay buu nooleeyaa biyuhuna waa maadatlxayaa sidoodaba oo xataa qofku markuu dhinto wax lagu soo saaraya waa maxay waa biyo weeye mawlxayaad baa lagu soo saarahaya wax walba biyaha ku noolaada marka xayaa marka waa biyaha sababto aha nolosha u fiirsa sifada uu xambaarsan yahay baa nolol ah markaasaa magac looga dhigay xayaa waan garanay xasaana waan garanay xasaana waa maxay waa qaruuraxa waa quruurax xasaa hadda waa jamac mufradkiisu muxuu noqonayaa marka xasaatun <laughs> hal xaba taabaa la gelinaya taalmufrad taabaa la gelin haddii ta'daa laga daayo automaticala jamac buu noqonaya xasaa hadda waa jamac waa qaruurax ayib weligii marka icraabkii saddexdaa ila waxaanu nidhi waa ismi ismi kolkii la yidhaahdo icraabkii afartaa mid tuur jasmo saddexdii kalea diyaar ku ah dee inuu yahay marfuuc matala mubtaduu noqon karaa khabar buu noqon karaa muhanuu noqon karaa jacmudakar saalim buu noqon karaa ism mufrada buu noqon karaa bimacnaa marfuuc buu noqon karaa mansuub buu noqon karaa masdar buu noqon karaa mafcuul buu noqon karaa majruur buu noqon karaayo xaraf jaar baa geli kara waa la idaafayn karaa ilism haddii la yidhahdo saddexdii icraab baa diyaar ku ah saddexdaa icraab marka waxaynu isku ogeyn mar waa godaal marna waa kordhig marna waa hoos saddexdii isaga isma bedelahay matalan mihaalkiisu hadda waa maxay kallama muusa ciisa laba lafdiyon isbedelayn baa la rabaa inay isgalaan kallama muusa ciisa wa yaxyaana daba dhig haddaad rabto kallama wuu la hadlay muusa muuse ciisaa buu la hadlay muusa ciisa kalama waan garanay waa ficil kalama ficil madmuniin cala fatxi la maxal lahu min alcraab muusa faacil marfuuc calaamatu rafciha iya damat muqadarat cala allifi waa inaad tidhaahdo manaca min duhuri atcadur weligaa waa atacadur kii hore labada mare lagu qadara waxay ahayd athiqal manquuska lakin maqsuurku waa maxay waa atacadur okay muusa marfuuc waynu nidhi lakin muusa unba aliftan ba ugu dambeysay ciisaba haddaan nidhi wuxuu la hadlay ciisa ciisa marka waa maxay waa mafcuul bihi mansuuba calaamatu nasbi fatxatu muqadaratun cala alalifi manaca min duuriha atacadr laakiin waxay noqotay un iyo ciisa yaxyaana ku cadaf yaxyana wuu la hadlay sidii bay noqon raaytu lxasaa ama darabtu lxasa baan garaacay marartu bil bimuusa haddana dha marka marartu waxaan soo maray bimuusa baan soo maray marartu waa ficil faacil marartu mara waa ficil eh, muxuu ahaaye maadi cusub maxaa loo sukuni waa litisaali damiir rafci mutaxarik taaduna waa faacil waa mabniyun cala dami fi maxali rafci faacil bimuusa albaa xarfu jar muusa waa maxay majruurun bilba calaamatu jarihaye fadaxatun muqadaratun cala llf manaca min huhuriha kasratun muqadaratun manaca min huhuriha atacadu waa muusa ciisa weligaaba saa noqonay jaaa muusa ra'aytu muusa marartu bimuusa wax iska bedeli baad ujeedaan marna waa faacil marna waa mafcuul marna waa majruur marka laakiin muusa unbu noqonaya kelmadii muusa unbay noqonaysa wax alle wax iska bedeli ma jiro aad buu dhib yariya baabkan jiddan waa waa ku durduba hmm. hmm. ya haa baabkii dhan buu ka baxahayaa baabkii hore xuruufta la icraabaya buu ka baxayaa baab kalu isu xarakada la icraabaya buu ka baxayaa baab kalu isu bedelahayaa baab kale ayuu isu bedelahayaa waa isbedelaya markaan waa baabka soo socda kaasi ikaadiya axkaan lama xanta bay yidhahdaan soomaalidu kalaamka wuxuu ku yidhi marka hadalka intaas marka tilmaamaya hadalkiisa dhegaysa quruxda iyo dhibyarida wuxuu yidhi walaysha ma ahaanin meeshuu shiki ku jira waa inuu ardaygu mar walba waa inuu nin foojewan yahay walaysa uma ahaanin lilicraabi icraabka uma ahaanin fii ismi dhexdii fii maa shay dhexdiidha qusira la gaabiyo min alasaami ismiyada kamid asaami waa jamcu ismin asaami jamcu tafsiirka dambe gaari doona wasaantiisa kaadi aharun wax raadi ooma ahanin oo haddii lagu yidhi ismiga maqsuurka ah icraab uma ahanin ma mabniba maya hadalka dambaa fasiray oo icraab la arkayo oo ka muuqdaay ma jirtu muuqda ma leh laakiin waa mucrab mabni ma ah halkaad fahanteen soo maa mithaalu mithaalkiisu yaxyaa wey hadda yaxyaa laakiin waba damba miyaa ka muuqata maya yaxyaa weeye wa muusaa weeye walcasaa weeye wa raxaa weeye ow ka xayaa weeye ow ka xasaa weeye fa haadihi tan amtiladani iyo waxa lamidka ade aakhiruha aakhirkeedu laa yakhtalif isma khilaafo laa yakhtalif isma khilaafo biikhtilaafi alcawaamiri daakhiliha acmaasha gelaysa isuma khilaafo calaa tasaariifi lkalaami hadalka sarsarfoonkiisa almutalifa israacay waxa laga wado waa maxay waa cawaamisha weli waa cawaamisha wax laga wado leanno hadalkii markuu murakab noqdaba mucrab noqon karaa ayib weligii waa muuse ama waa ciisa bes asaa wasaa meeshantadeeta musanifku amhilo fara badan buu keenay muxuu amhiladan hal iyo laba ugu koobi waayey wuxuu ugu koobi waayey inuu ismu caalam noqdo sida yaxyaa iyo muuse iyo ciise oo kaleeto ama inuu noqdo mucaraf loo kala qaadi maayo sida alcasaa oo kaleeto iyo inuu nakiro yahay midna loo kala qaadi asalkiisu alif inuu ahaa inuu ahaa raxaa'i iyo ya inuu ahaa sida xayaa oo kaleeto kulli miaal walba uu kugu miaaliyo faa'iida ku jirta sheekhan kadeetay musanifku marka su-aal baa imaan karta baabkan baabkii ka horreeyey muctal buu ahaa muxuu haddana baabkan kadeeta meesha u keenay meeshan wuxuu u keenay afcaashii muctalka ahaa markuu soo sheegay ayaa wuxuu daba dhigay asmaada mucrabka ah ee laakiin muctalka ah ficilkuna muctal buu yeelan karaa asmaaduna muctal ba yeelan karaa xurufulcillu muxuu ahaa saddex saans la ogeyn alifta haddii laga reebo labay noqonaysaa laakiin baabu naxwi kolkii la joogo waa saddex laakiin baabu sarfi kolkii la joogo waa laba alifta dawey noqonaysaa ismigu saddexdiiba isagu ku bukoon karaa yadcuu yarmi oo kaleeto dacaa ramaa oo kaleeto ismigu saddexdii isagu maku bi makubuk maku bukaan karaa alifna ismigu wuu ku buki karaa yaana wuu ku buki karaa mucrabka ah laakiin cinda alcarab lama arag ismi mucraba oo ku buka cinda alcarab lama arag soo ma lama arag ayib amaa mudaaricu muctal waa uu noqon karaa ifna uu noqon karaa yaana wuu noqon karaa sida dacaa yakshaa yarmi oo kaleeto ayib musanifku intaasoo musan sheegin baabkan baabkii ka horreeyey kolkaynu soo marayn waxaan u kala qaadnay al inay gasho iyo in la idaafeeyo iyo inuu munawan yahay iyo inuu nakira yahay baan ukala qaadnay ismigan ismigii ka horreeyey ismiga haddaba manquuska ahaa maqsuurkaha waan garanay icraabkii saddexda xaale inuusan isbedelaynin kelmada aakhirkeedu hadalku waa goorma waa markii lagu istaagaya hadalka hadii la taxaya marka ka warran hadalka hadii la taxahayo ka warran aliftaa ugu dambaysay ee la icraabayey miyaa la jarayaa mise way joogaysaa waa la jarahayaa aliftaas way goaysaa aliftaasi way go-aysaa al hadday xagga hore ka gasha ka waran haddana ma go-aysaa mise ma go-ayso ma goyn karta iyadu alasa alxasa ayay noqonaysaa haddii la idaafeeya ka waran way jari kartaa ya waa markii labada hadal la isku xidho labada hadal markii la isku xidho muuse ladi oo kale baa la yidhi jaa muusa soo maah muuse ladi muuse waa kebalkasaa tii muuse ladi muuse ladi away muuse basay noqotay aliftii aakhirka ahayd way go-day ya kitaabada way joogtaa lk hadalka asalba waxaa jira kitaabkii sarfigaha ah dib ugu noqdo shayga u go-a cillo darteed muxuu lamid yahay baynu isla ogeyn kal mawjuudi marba hadduu shaygani cillo u go-o waa mawjuud waa joogaa bimacnaa aliftii nudqiga bay ka go-aysaa laguma hadlahayo leanna in inaad lama hadal intaad isu idaafaysa aad labadiiba sidooda u suurtagalma kelmaddan akhrikeed waa inuu go-o baabkii horey baan kusoo marnay jamac mudakar saalim tasniyadan waa ku gaari doona haddii ilaah yidhaahdo ayib wa rafcu manthan halkaa aan kaga baxna maxay ismi maqsuur iyo qaabka loo icraabo waa dhib yarya iska dhih ha wala iska dhihi kara ha lakin waa waa tilmaan aad u gaaban wey <laughs> waa tilmaan aad u gaaban wey tilmaantiisa waxaynu nihi ism maqsuur waxaa la yidhahdaa waa ismi walba oo mucrab oo aakhirkiisu ay tahay alif ay tahay laazima tanwiintani mar kasta ma dhici karta de inuu tanwiinsan yahay tanwiinta wuu diidi karaa marna wuu aqbali karaa marna wuu diidi karaa al hadday gasho tanwiinta way go-aysaa idaafa hadday gasho mala yansarif hadduu noqdo marka tanwiintaasi waa faa'iido weyn mala lakin waa iska soo dhaweyn baa la yidhahdaa meelahaas oo kale waa tasiira lilmubtada baa la yidhahdaa ya casan casan mawlan can mawlan <laughs> abadan de waa aqbali karaa hore baynu usoo marray ku noqono ma aha baabu taniya taniyada labada baabkii lagaga hadlayay wa man wa rafcu maa ka qurux badan qofkay u qoran man annago i qoran tahay maa baa badan sax kaasaa lannu man lilcaaqil ma lakin alcaaqil wa hayr lcaaqil xuruuftu caqli male warafcu maa tanaytahu bilaali fi ka qowlika zaydani kana maala fi wanasbuhu wajaruhu bilyaa'i min gayri ishkaali walaa miraa'i taqulu zaydun laabisu burdayni wakhaalidu munطaliqu lyadayni watulxiqu nuuna bima qahunni min almafaaridi lijari lwaxni warafcu maa shay godaalkii hanaytahu aad labaysay bilalifi alif buu ku sugnaaday rafcahaasi ka qawlika hadalkaaga oo kale way aa tidhi azaydaani labadii zayd kaanaa waxay ahaadeen malafii makaanu dubankaygii bay ahaadeen azaydaani waa mubtada waa marfuuc wa nasbuhu nasbintiisu iyo wa jaruhu hoos dhigiisuuna bilyaai kaa'inun wuxuu ahaaday bilyaaiya min ayri ishkaalin dhexgal la-aanti shakli kuma jiraba qarsooni wax la dhaho min ayri khifaain walaa miraain iyo dood la-aan labada midna ka walbaharin taquulu waxaad odhanaysaa zaydu ninka zayd la yidhaahdo laabisun mid xidhay weeye burdayni laba macawsood wa khaalidun waa mansuub wa khaalidun ninka khaalid la yidhaahdo munطaliqulyadayni labadiisa gacmood miday furan tahay deeqsi ah weeye waa majruur wa tulxiqu waxaad haleeshin annuuna nuun baad haleeshiin bimaa qad hunniya ismiga la taniyeeyey oo min almafaariidi mufridada ka mid ah bolkaad mufradkii taniye ka dhigto sabab lijabri lwahni ducfiga kabiddiisii wnuunu ciwadun can tanwiini fi ismi haddaad marka haysha ilan maalin walba waxbaa ku kor kitabul kitabka dambe waxbuu kusii kordhinayaa musanifku wuxuu yidhi kolkuu ismigii maqsuurkaa ka soo baxay laakiin ismiga maqsuur xarakaa la icraabaya weli laakiin xarakadiibaa lagu qadarahayay saa u haysta baabkani waa waa istisna cad oo waa maxay waxaynu isku ogeyn icraabku waa afar afartaa baab toddoba baab oo ka baxdayba halkaas halka ka marhaya toddoba baab oo aan xaraka la icraabin ee xuruuf la icraabo ama la icraabo xarako laakiin xarakatun oo naabad can xarakatin ah buu ka hadlayaa musanif meeshan wuxuu ugu horre waxaan soo maray asmaa lkhamsa ma soo maray leanna waxaa lagu rafcin jiray wow waxaa lagu nasbin jiray alif waxaa lagu jari jiray ya darsigan markaan dhamayo su-aalaadi weydiinaya ogaanteed lahaada taasu marka wuxuu ka hadlayaa halkan uu ku labeeya baabkii labaad buu laba haddana uga dhigay baabkii labaad iyo tadneed isla fiirsaday oo waa maxay waa ismiga muanaha ah shardulmuana shuruuda fara badan lahaa shardulmuana an yakuna mucraban wa mufradan munakaran horay aynu usoo marnay wuxuu ku yidhi ismiga taniyada ah doonayso in aad icraabto saddex ala waa midun marfuuc mansuub majruur ismi mar haddii lagu dhao saddexda soo dhigo haddii ficil lagu dhaana saddexdoodii kale meel dhigo kolkaad doonaysa inaad rafciso taniyada alifaad ku rafcinaysaa hadalka oo gaaban markaad doonayso in aad kor dhigto nasbis ama hoos dhigtana ya baad ku nasbinaysaa waxaanaad ugu dambaysiinaysaa nuun hoos dhigan fadxana ka horayso si ismigan kadeeto ducfigii ku dhacay ila tanwiin baad meesha ka goysaye tanwiintii bedelkeedii aada nuunkan kadeeto u keento intaas ku kooban yahay waxa uu musanifku afartaa beed waa ismiga muanaa kolkuu marfuuc yahay alif ku rafci kolkuu mansuub yahayna ya ku nasbi markuu majruur yahayna ya ku nasbi ma dhammaaday warkaasi ismigu markuu dhammaystirma xarafka ugu dambeeyana waxaad ku ziyaadisaa nuun hoos dhigan nuuntana hoos dhig gadaal bay ka imaan doontaa hadalkaa isagaa laabudda waa in nuunka loos dhigo leanna nuun kaleba isna imaan doono jamcu mudakar saalim hadalka waa intaas lagu celceliya meeshan ma jiro wuxuu ku yidhi marka kolkuu tilmaamayay wa rafcu maa tanaytahu bilalifi bimacnaa wuxuu halkan ka wadaa kolkaad doonto laba ismi kolkaad doonto laba ismi inaad labadoodaaba isticmaasho maalanba waa zaydun iyo zaydun ama zaydun camrun laba qof hadda doonaysan adu yeedho sheekh mufti iyo waxaa tidhi macalin xasan hadalkaas wuxuu iiga baahanayaa labadoodiiba inaan mid walba sheego fii lugati alcarab hadalka si loo gaabiyo ayaa waxaa loo sameeyey xaraf ku tusinaya labadooda labadoodiiba intii hal xarafa lasoo qaato baa looga dhigayaa magac markaasaa maxay noqonayaan rajulani zaydani bay laba nin bay noqonayaan intaan odhan lahaa labadoodu baan dhahaya alifkaas alifkaasaa wuxuu igaga kaaftoomay zayd iyo zayd intaan ama zayd iyo camar intaan dhihi lahaa baan kaga kaaftoomay o hal mar baan ku hadlayaa ma ku hadlay kolkaad ku hadasho aakhirka ugu dambeeyana waxaad ku kordhinaysaa bimacnaa alif hadduu hadalku marfuuc yahay hadduu ya yahayna mansuub hadduu ya majruur yahayna yaabaad ku kordhinaysaa yaabaad ku kordhinaysaa miaal matniga u laabo meel kale ha aadin wuxuu yidhi ka qawlika hadalkaagoo kale weeye aad tidhi azaydaani labadii zayd azaydaani waa mubtade wa kullu mubtadana waa maxay marfuuc wa calaamatu rabci haye allif niyaamatan can idama liannahu cilladii baa kugu dhiman liannahu muhana weli ma dhammaystirmin زaydاni والnuun ciwad can الtanwiini fi اlsm اlmfrad waa meesha ugu dambaysa tulxiqu nuuna halkaas kaga hadli doonaa ayib kaanaa waxay ahaadeen fiiri damiirku siduu isu mutaabaqaynhayo kaanaa kaanadu hadda waa naaqis alifkaasi waa alif tatniya waa ismigeedii malafi bay ahaadeen makaanu dumankayga ay makaanu aawi bihi waan garnay halkaa iigu xidh kolkuu marfuuc yahay waan gartay wa nasbuhu iyo fadcihiisa wa jaruhu iyo hoos dhigiisuna bilyaa-i ya buu ahaaday war dhib yara marbu wax ku jira min gayri ishkaalin min gayri ikfaain wax qarina kuma jirto ko walaa miraain doodna kuma jirto wax dooda ku jirta ma jirto hadalkaa isaga ah waa kolkii laga reeba bani asad bani asad reer bani asad dhammaan alif bay ugu jeedaan rafcan wa nasban wa jaran alif bay ugu jeedaan alif bay ugu jeedaan waa cillayn doonaa warka ja abdikari saalim gallo hadduu marfuuc yahay waa alif waxaa odhanaya jaa zaydani ra-aytu zaydani marartu bizaydani alifkaan weligoodi u kala daalayaan lakin waa luqatu bani asad weeye qoladaas bas ayib wuxuu yidhi taquulu waxaad odhanaysaa zaydu ninkii zayd la odhan jiray laabisun mid xidhay weeye burdayni laba macgusuud burdayni hadda waa mafcuul waa mansuub oo maxaa mafcuul ka dhigay laabisun waa ismi faacil yacmalu camala ficlihi faacil iyo mafcuul buu qaadanayaa faacilku waa damiir mustatiro halkaa ku jira huwa yacuudu calaa zayd buu noqonayaa ayib burdaynina muxuu noqonayaa markaa waa mafcuul bihi mansuub waa calaamatu nasbi niyaabatan lnahu mutanى wاnnuunu ciwad can الtanwiini fi اsm mufrad weligiin ha ka reebina wakhaalidu munطaliqu lyadayni wakhaalidu ninka khaalid la yhah waa mubtade munطaliquna waa khabarkii munطaliq mudaaf alyadayni maxay noqonaysaa marka mudaaf ilay kulu mudaaf ilay marka waa maxay majruur wacalaamatu jarihi alya niyaabatan kasr lأnnahu muhanaa hadalku waa dhib yar yahay intaasi meeshaan ku dhamaatay wa tulxiqu waxaad haleeshiinaysaa annuuna nuun baad haleeshiin bimaa ismiga qad huniya la taniyeeyey oo min almafaariidi mufradada ka mid a oo maxaan ku falayaa nuunka lijabri lwahni ducfiga kabiddiisa xariiri ninka hadal macaan ma jiro wuxuu ku yidhi hadalkii kolkaad doonaysa ismiga mufradka ah taniya inaad ka dhigto alifku zaydun burdun buu ahaa camrun ismiga mufradka asalkiisu waa munawon tanwiin buu lahaa soo maahay muxamedun yuusuf hadduusan damaalaynsar hadduusan tanwiinta wax manciyaa meesha weli haddaad taniyayso laabudda waxaa go-aya tanwiintii baa go-aysa tanwiintii marka markay go-day ismiga aakhirkiisa waxaad ku ziyaadin nuun hoos dhigan weliba nuuntani waxay ciwad ka tahay ka joogtaa oy tilmaamaysaa tanwiintii ismiga ila waa ism mucraba tanwiintu tanwiinu tamkiin ba mucrab inuu ismigan mucrab yahay ma kabin haysay lidaalika tanwiintiibay nuuntani ciwad ka noqonaysaa su-aal labaad ba meesha ku jirta baabka soo socda ee jamcu dikr saalem baabkan uu daba socon doona wuxuu ku daba socon doonaa ya-da alifka iska dhaaf ya-dan uu ku daba socon doonaa nuuntan uu ku daba socon doonaa nuunta taniyadu maxay xarakaysan tahay way hoos dhigan tahay yaada taniyada ku jira xarakada ka horeysa waa maxay maxaa ka horeeya maxaase ka dambeeya waa yaadi almaftuuxi maa qablaha almaksuuri ma badaha zaydayni sooma jeedaan zaydayni intaa kolkaas si saxa u fahanto ya-da taniyada fadxa ka horeysa kasrana way ka dambaysaa nuunka ugu dambeeyaana waa hoos dhigan yahay ka kalena waa bicagsi daka stacmaluhu alfiyat mal wuxuu hi bicagsi daka stacmaluhu fantabi ayib ah. <laughs> intaan kaa kaga gudubno baab ljamci jamca baabkiisi jamci almudakari ee mudakarka asaalim ee nabad galay halkan waxaa laga hadlayaa baabkii saddexaad ee mustatnaha ee ka baxay fadaxa iyo dama iyo kasra oo xuruuf la ciraabaya xaraka baa la ciraabay oo waa maxay waa furuucdi weyan usuushii buu ka baxay waa jamc dukar saalim wa kulu jamcin saxa fiihi waaxidu uma ataa bacda tanaahi zaa'idu farafcuhu bilwaawi wanuunu tabac naxwu shajaani alkhaatibuuna fi ljumac wa nasbuhu wa jaruhu bilyaayi cinda jamiici alcarabi alcarbaa'i taqulu xayi naaziliina fii mina wasal can zaydiina hal kaanuu hunaa wa kullu jamcin jamac walba jamacaasoo saxa u asaxay fiihi dhexdiisa waaxidu waaxidkiisii uma ataa uu yimid bacda tanaahi ismigu markuu dhammaystirmay kadib zaa'iduhu uu yimid fa rafcuhu godaalkiisu bil waawi buu ku sugnaaday nasbihii jarki dhig wa nuunu nuun baana tabacun raacaysa oo ugu dambaynaysa naxwu shajaanii waxaa imurugeliyey ama ifaarax geliyey waa kelimatun tustacmalu bidadayn alkhaatibuuna kuwa khudbeeya fi ljumaaci jumcooyin kolkay cadaab ka sheekaynayaan iyo murug baa la dhacaa janna hadday ka sheekaynayaan farxad labadaba uu gala hadalkaa shajaanii wa nasbuhu waxaa ku haran labadii kale soo maaha wa nasbuhu kordhigiisa iyo wajarhu jarkiisuna bilyaai yabuu ku sugnaaday cinda jamiici bani asad iga tog marka taquul waxay leedahay ay taquul waxaad leedahay xayi waxaad salaantaa annaasiliina kuwa degahaya fii mina mina dhexdeeda wasal waxaad weydiisaa cani zaydiina zaydiyiintii halkaanu miyay ahaadeen hunaa halkan miyay ahaadeen musanifku waxau halkan kaga hadlayaa baabkii afraad baabkii saddexaad oo ah wixii la icraabayay xuruuf oo asalkii ka baxay jacmadu karsaalim musanifku wuxuu yihi jamac walba jamac walba kolkii la hahdo saddex jamac meesha soo dhigo jacmadu karsaalim jacmanu saalim iyo jamcu taksiir wuxuu ku yihi jamac walba oo mufradkiisu nabad galay jamac horta haddii lagu dhaho tasniya mufrad meeshaas ku baxay jamac walba oo mufradkiisu nabad galayna maxaa ku baxay jamcu taksiir lannahu asad usuud oo kaleeto wa taqyiir baa ku dhacaya saalim buu ku uhi waa jaac mudukaru saalim halkan ma ku baxay maqsuudkiisa baabkan waxaa laga ogaaday wax aad qalbigaa rabaado inaad kaga saarto oo jamcanu saalim leannahu kuma jiro isagu meesha kuma jiro idan maqsuudka iyo danta laga leeyahay baabkan waa jamac mudukaru saalim bas jamaca marka wuxuu ku yidhi kolkaad doonaysa inaad rafciso wow baad ku rafcinaysaa waa wowgii almadmuumu maa qablaha wowga waxa ka horeeya laabudda waa madmuum waad godaysaa jaaa waxaa yimid azayduuna baa yimid isagaa miaalinhaya musanifku wuxuu ku miaaliyey wuxuu ku yidhi shajaanii waxaa imuru geliyey alkhaatibuuna kuwa khudbaynhaya kuwa khudbaynhaya alkhaatibuuna hadda shajaani waxaa murugeliye he alkhaatibuuna kuwa khudba marfuuc calaamatu rafci alwow niyaabatan lnahu jamdukar saalim jamdukar saalim wnuunu ciwadun fi lsmi siduu ahaa lannahu khaatibuuna khudbatun khaatibun buu ahaa asalkiisu ko fi ljumuc jumcooyinka dhexdooda shajaani marka kelmadan waxaa la ihi waa didayn oo farxaddana waa loo isticmaalaa murugtana waa loo isticmaalaa labadubana way dhici kartaa oo ninka khudbaynaya markuu jannada iyo ka sheekaynaya adduunyada macmacaanka waad farxaysaa markuu dee ka sheekaynaya ciqaabta iyo hawlaha adag markuu ka sheekaynayana waad murugoonaysaa labadaa marka waa ixtimaashaa kelimatu shajaani waan garanay ka wuxuu yidhi waxaad ugu dambaysiinaysaana nuun baad oogu dambaysiinaysaa alkhaaibuuna buu mithaalka o dhan uu ku caddeeyey ka waran kolkii la nasbinayo kolka la jarayo wuxuu yidhi carab oo dhan agteeda ma carab oo dhan carabtu waa carab sax iyo sheegato carabta saxda ah ee carabnimadeedu dhabta ay tahay muttafaq bay arrinkaa ku tahay jacmadu karsaalim in lagu godo waaw oo lagu nasbiyo oo lagu hoos dhawaya arrinkaa waxay ku tahay mujmac bay ku tahay su-aal meeshaan imaan karta tasniyadiiba ma odhanin aliftan in la icraabahayo ya-dan waa mujmace limaada jamaca u ihi bani asaddaada lugta haysatay meeshii hore laakiin kan walaa banu asad iyo walaa kayrkood waxay aaminsan yihiin waa sax bay aaminsan yihiin ayib taquulu waxaad odhanaysaa xayi waxaad salaantaa mafcuulkii waaka annaaziliina kuwa degay annaaziliina kuwa degay fii mina mina dhexdeeda annaailina waa mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi alyan yaabatan can ilfadxa liannahu jac mudkar saalimu nuun ciwadun cani tanwiini wasal waxaad weydiisaa cani zaydiin cani zaydiin can waa xaraf jaar azaydiin waa majruurun bican wa calaamatu jari haye alyan yaabatan cani alkasr lian jac mudkar saalim halkaanu miyay ahaadeen hunaa halkan miyay ahaadeen waa dhibyaryahay kan ayib may xayi waa la kala jarayaa xayi waxaad salaamtaa hee annaaziliina kuwa degay salaam salim alayhim <laughs> ayo xayi salaam salaam weeye waidaa xayuuka bitaxiyatin <laughs> hmm. midaan waaxid lahayn lagama wado mufradkiisu u nabad galay oo mufradkiisi aan la tagsiirinin waxaa ku baxay asad usuud jamcu tagsiir baa halkaa ku baxay qaacida jamcu tagsiir maxay ahayd laabudda waa inuusan nabadgelin mufradkiisu waa la jejebinhayaa taqyiir baa ku dhici jiray ama ziyaada ha ahaado ama nusqaan ha ahaado xarakada taqyiirkeeda ha ahaado xuruufta ha ahaado wax oo dhan oo iswataada ha wuxuu ka badbaaday in la jejebiyo ayib aakhirkana waxaa ugu dambayn buu ihi nuun nuuntaasina waa maftuuxo ciwad waxay ka tahay bimacnaa ismigii mufradka ahaa ee kelmadan laga jaray ikaad hortaa dhamayn wa nuunuhu nuunkiisu nuunkaa marka maxaan xarakeeyaa nuunkan ugu dambeeya jamad ugarsaal ilan taniyada nuun bay lahayde i kala saar wa nuunuhu jamaca nuunkiisu maftuuxatun mid la kordhigayo weeye id waktiga tudkaru la sheegahayo hadda nuun kala meesha timide sen odhan tii kalena waata wa nuunu nuuntii fii kulli muhanaa mid walba oo tatniya ana tugsar waa kasrinaya waxba kama tegayo wuxuu ku uhi musanifku noonta jamac madukari saalim waad kor dhigaysaa tatniyadana waad hoos dhigaysaa waad hoos dhigaysaa laakiin haddaad aragta ka warran tatniyadii oo nuunkeeda la kordhigay iyo jamc madukari saalim oo nuunkiisi lahoos dhigay waa shaad limaada tabtaqi shucaraau mini waqad jaawaztu xadd alarbaciini arbaciina soomaaliya in la yidhaahdo arbaciini buu yidhi ayib waa shaad ba markaa la odhanaya maya waa shaad bay ku tii daruur shicri ta ma noqonaysa waa shaad qiyaasku waxuu ahaa in la kordhigo ka waran hadday khilaafto baabka o dhan way ka baxday oo saadii dawadiis iska tuur ku dhe leanna waa shaad laa xukma lishaad nuun baa ugu dambeeya waan baranay labada nuunood ma dhacaan labada nuunood mise ma dhacaan horta asalkaba way dhacaan waa wa tasqudu way dhacaysaa an nuunaani labada nuunood waa labada nuunood nuuntii jacmadu karsaalim iyo nuuntii taniyaduba fi lidaafati idaafada dhexdeeda hore bay usoo barateen naxwu laqiitu waxaan la kulmay saakina rusaafa xagga bari ee baqdaad kuwa degan baan la kulmay way go'day waqad laqiitu waxaan la kulmay saaxibay akhiinaa ah maxaa idiin qoran <laughs> igaadiya horta kiin kiin aan isugu namaad may may bacdu nasakh ma qorno ukaadiya waa idiin qoray soo maa ii kaadiye wa tasqudu way dhacaysaa wa tasqudu way dhacaysaa nu annuunaani labadaa nuunood way dhacayaan fi lidaafati idaafada dhexdeeda naxwi laqiitu waxaan la kulmay ama laqiita waxaad la kulantay adigu waa mid ra'aytu waxaan arkay saakin rusafa xaafadda bari ee baqdaad kuwii deganaadaan la kulmay waqad laqiitu waxaan la kulmay saaxiibay akhiinaa walaalkanno labadiisii saaxiib faclamhu ogow buu ihi fii xadfihimaa xadafkooda yaqiinan cilman cilmi oo yaqiinan xaqiiqa kitab kitab dhiber wey aad iyo aad u adexo wixii xoogaa macnuu isku mid yahay iyo yarkaadiya insha allah wixii isku mid ah xarakadu isgara mari karta miaaladu isgara mari karaan musanifku wuxuu yidhi nuunta jamc mudukar saalim waa maftuuxo nuunta tatniyaduna waa maksuuro su-aal maxaa midna loo kordhigay midna loo hoos dhigay waa si loo kala garto haddii labadoodii israaciil ahayn lama kala garteen nuuntan inay tii tatniyada tahay iyo ti jaamcdukrsaalim laabudda laakiin labadaa nuunoodba haddii aad idaafayso oo jaamcdukarsaalim aad idaafayso waa la idaafayn kar waa ismi ku banaanta idaafadu ama tatniyadii aad idaafayso way dhacaysaa sida tanwiintuba ismiga mufradka ah markii la idaafay ay u dhacaysay wuxuu u fiirsada ismigan kolkuu yahay tasniye ama jamac wuxuu dabagalaa mufradkiisii waxaan ka ahayn ashu markay gasho kaa laba arag baa idin mitaalin doonaa waxaa matalan aad odhanaysaa jaaa ghulaamaa zaydin ghulaamaa zaydin jaaa yimid ghulaamaani bay ahayd oo zaydin lizaydin zayd u sugnaaday ghulaam baa waxaa loo idaafayay zayd nuunkii marka u go muxuu noqday marka ghulaamaa zaydin buu noqday walaqiitu waxaan la kulmay saaxibay akhiinaa saaxibayni buu ahaa laba saaxiib oo akhiina walaalkan u sugnaatay wa marartu waxaan soo maray biulaamay zaydin biulaamayni oo lizaydina buu ahaa waa la idaafay nuuntu way go-aysa jamcuna waa saas oo kale jaaa banuu zaydin banuuna sooma ahayn banuu zaydin saakinu rusaafa rusaafa waa xaafada baqdaad ugu xigta bay yidhaahdeen dhinaca qoraxda ka soo baxda baa rusaafa la yidhaahdaa rasaafana bacd nusaq baa xarakeeya rusaaf horta hadda wax jirta maanta ma la yaqaanaa ya hade waa sida nimanku waa soo soo soo ciraaqiyiin maaha basriyiin iyo <laughs> ila waa gobolka cilmiga belaayaa qabsatay ayib rusaafa hiya aljanib shariyu min baqdaad soo ma jeedaan waa dhinacaas ko musanifku marka wuxuu ku yidhi hadalka oo dhan waxaad ku soo koobtaa nuuntii jamcu dukar saalim iyo tahniya haddii la idaafeeyo nuuntaas way go'aysaa aysaa horey waxay nuu soo maray tanwiinta ismiga mufradka ah haddii hadalka la idaafeeyana way go al hadday xagga hore ka gashana way go-aysay soo garan maysaan al hadday xagga hore ka gashana way go haddaba kan ma looga qiyaas qaadan karaa ismigii mufradka al haddii agga hore ka gashan isna ma go lama arag baa la kaas fi luati alcarab lama arag baa la yidhi alcaalimun iyagoo ah ama alcaalima oo kaleeto iyagoo ah lama arag baa la yidhi saa darteed buu halkaa un kasoo qaatay bes ayib nuunta wuxuu uhi waad goyn baanad goynhaysaayo bimacnaa shaki uusan jirin baad goynaysaa yaqiinan baad u goynhaysaa matniga marka fiiri hal xaba kagama tegayo musanifku wa nuunu hujaama dukrsal nuuntiisu maftuuxatu mid la kordhigay weeye id waqtiga tudkaru la sheegaya wa nuunu nuunta fi kuli muhana muhana kulligii tugsaru waa la kasrinaa wa tasqudu way dhacaysaa an nuunaani labadaa nuun ama waad ridaysaa wa tasqudu waad ridaysaa anta an nuunaani labada nuunood fi lidaafati idaafada dhexdeeda naxw laqiita waxaad la kulantay saakin rusaafa baqdaad dhinaceeda bari kuwa deganaa waqad laqiitu waxaan la kulmay saaxiba akhiina walaalkana labadii cilman cilmi oo yaqiinan yaqiin ah wa kullu jamcin fiihi taaun zaa'idu farfacu bidami ka rabci xaamida wa nasbuhu wa jaruhu bilkasri wa kullu jamcin fiihi taaun zaa'ida farfacu bidami ka rabci xaamida wa nasbuhu wa jaruhu bilkasri naxwu kafaytu lmuslimaati shari wa kullu jamcin jamc walba jamacaasoo fiihi dhexdiisa zaa'ida zaa'id uu ku jiro waa taaun t ta'daasoo zaa'idatun zaa'ida iyo alifun farfacu rafci oo bidami godaal ku rafci ka rafci xaamida rafcan godaal oo ka rafci xaamidatin xaamido godaalkeedoo kale ah wa nasbuhu kordhigiisii wa jaruhuna bilkasri kasru ahaaday wa xarakatu naa'ibatun can xaraka naxw kafiitu waxaan ka kaafiyey oo ka ceshaday almuslimaati gabdhaha muslimaadka shari sharkaygii mafcuul ma hoos dhigan wey mafcuul hoos dhigan ma ha waa ka musanifku leeyahay baabkii toddobaad afar baab oo asmaada ah kii ugu dambaysa oo ka hadlaya musanifku wuxuu ku yidhi jamac walba oo jamacaa lagu jamci tilmaanta ugu fiican waa tilmaantii ajruumiga kan wuxuu ku yihi waa jamac walba oo dhexdiisa ay ku jirto ta zaa'ida ah ta'da zaa'idada waxaa ku baxday ta'da asliyada ah kuma tusto jamcan saalim bishardi alifina waa inay kusii jirto laabudda jamcu sal waa ladhaha ma jumica bitain walifin mazidatayni fi aakhirihi soma xasataan axsanu tilmaan lagu tilmaama taas weeyaan wuxuu ku yihi jamc walba oo jamcu saalim ah oo ta zaaid ay ku jirto taduna tawtaanid sida muslimaad xaamidaad oo kale kolkaad rafcinayso waa sidii ismiga mufradku u ahaa maad rafcinaysaa jaa almuslimaatu baad odhanaysaa muslimaatun baad odhanaysaa waad godaysaa o kolkaad hoos dhigaysana waa sida oo kaleeto raaytu bilmuslimaati waxba iskama bedelay mushkila laakiin kolkaad hoos dhigayso iyo kolkaad kor dhigayso labadiiba waa hoos dhig markaa waxaad wareeraysa ad kala garan waysaa war kelmaddu ma mansuuba mise waa majruur waxa aan baabkiisi ka baxay waa ayo godaalku baabkiisibuu fadhiyaa hoos dhiguna baabkiisuu fadhiyaa laakiin fadxada baabkeedii ka baxday farxada farxada ka baxday oo jamac ma aanu saalin marka la la nasbinayo waxaa lagu nasbin kasraa lagu nasbinaya farxadii baa baabkeedii ka timid waxay degtay booskii kasrada kasraa marka naaib ah waxay naaib ka tahay fadaxay naaib ka tahay hadalkaasaa u fahma waxa booska yimid waa farxadii farxadii waxay isu bedelaysaa hoos dhig amaahdaa ma lagu yeeshay ismigan waxaa lagaga qaadan doonaa ismiga maalaa yansarifka abaa ah laga ceshan doonaa liannahu ismiga layansarif kolka la hoos dhigayo maxaa lagu hoos dhigi doonaa fadaxo marartu biibraahiima halkaasaa lagaga qaadan doonaa waa amaah bay yidhaahdeen oo kala qaadanaya matalan ba waxaad odhanaysaa jaaءat اlmuslimaatu waa sax marartu biاlmuslimaati waa sax haye ra'aytu lmuslimaati dad odhanaysaa wuxuu ku mikaaliyey kafaytu lmuslimaati kafaytu waxaan ka kaafeeyey kafaytu waa ficil faacil almuslimaati waa maxay waa mafcuul bihi mansuub waa calaamatu nasbi haye maayma si saxa u ciraaba ra'aytu lmusli muxuu ah kafaytu waxaan ka kaafiyey almuslimaati waa mafcuul bihi mansuub waa calaamatu nasbi alkasra niyaabatan lnahu jaamaca ma aanan saarin saa tiahdaan halkaasaa utoosiya <laughs> hadalka waa in saa utooso ayib wuxuu ku yidhi sida xaamidaad oo kaleeto oo waa maxay xaamidatun waa mufradkii waa marfuuc xaamidaatuna waa jamci isma bedelahaya kaas keliya waxa isbedelay isbedelku meeshuu jacman saalim kaga dhacay waa fadxada keliya baabkani baababkii hore waxbuu kaga duwan yahay baababkii hore xuruuf baa waxay ka naa'ib noqonaysay xarako laakiin baabkani wuxuu gelayaa min baabi niyaabati alxarakati can xaraka oo kasra naaib noqona waxay naaib ka noqonaysaa fadaxay ka naaib noqonaysaa baabkan inaan idiin sharxo inaan idiin dhiiba kala doorta intaa hadda aan aan soo sheegnay icraabku wuxuu ahaa afar toddoba baabba afar baa ka baxday toddoba baabba ka ka baxday afar hadda waynu sheegnay afartaas aynu sheegnay waa asmaa sit asma kamsa an ka tagnayso garanaysaan asmaa sit tatniya jacma dukor saalim jacman saalim baa ka baxay afartaasoo meeshan mayna kaga bixin ismu maala yansarif ku imsu noqonayaa ficilka muctalka ah waa imisa amhilatu alkhamsa waa imisa toddobadaasi waxay ka baxeen baabkii asalka toddobada furuuc loo yaqaanaa halkaad fahanteen soo maa toddobada horta dusha ka qabta baabka waxa ka baxay baan waa toddoba asmaa sita tathniya jacma dikr saalim jacman saalim ismu maa laa yansarif alficl muctal amhilat khamsa mid waliba marka meel buu ku baxay waa inaad fahanto ko asmaa lkhamsa marfuuc markuu yahay damada maxaa naaib ka noqonayay mansuub markuuna yahayna fatxada maxaa naaib ka noqonaya asmaa lkhamsa alif majruur kolkuu yahayna maxaa kasrada naaib ka noqonaya ya waxaa ku timid marfuucu kolkuu yahay maxaa rafca ka naayb noqonaya mansuub markuu yahay majruur yahayna aan ku daree jacmadu karsaalim marfuuc markuu yahay wow majruur kolkuu yahay mansuub markuu yahayna ya jacma aanu saalim jamc ma aanu saalim mansuub markuu yahay maxaa ka naayb noqonaya fadxada kasra ka naayb noqonaysay saddex baab baa marka ii dhiman odan idin muctal ficilka muctalka ah ficilka muctalka ah aakhirka ila ficilka waxay ahayd xaraka in la icraabo soo maaha macarfulcila xaraka aqbali kara abadan maxaa la oo xarakadii wakiil ka noqonaya xadfu aakhirihi ficilka muctalka ah. xarakadii waxaa naab ka noqonaya xadaf war hadalkaa wa difaadeen soo ma amhilatu lkhamsa wakiil ka noqonaya isaga kala qaad hadalku israaci maayo marfuuc inuu yahay oo baab ah iyo mansuub inuu yahay iyo marsuum inuu yahay hadduu mansuub yahay ama marsuum yahay baabkii hadda raaci xadaf baa wakiil ka noqonaya hadduu marfuu yahayna habaat nuun ma garanaysaan waa xaraf markaas haddaba dhegaysta xasilkii waxaa ii soo baxay xaraf naaib noqonaya iyo xaraka naaib noqonhaysa iyo xadaf naaib noqon haya xaraf naaib noqon haya waa waaw iyo alif iyo yaa iyo nun xaraka naaib noqonaysa waa labo waa fadxa iyo kasra oo jacman salim iyo ismaala yansarif ah xadaf naaib noqon oo yuu ka noqdaa laba meelood muctalka iyo ficilka muctalkaha ah iyo amhilat lkhamsa fi xaalatayni haddaba su baan arda idin weydiinayaa idinkaan idinka raba waynka soo socda alifku imise mar noqdaa wakiil naaib noqdaa wowguse imise meelood buu noqdaa naaib ya-duse imise meelood bay naaib noqotaa nuunkuse imisa meelood buu naaib noqdaa xadafkuse imisa meelood buu naaib noqdaa kulli waan idin sheegayba hadda laakiin ka soo shaqeeya dinkaa ladinka